alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray siyaqa cumuumka ayaynu ku soo jiray waxaa inoogu dembeeyey aljamcu اlmucarafu biاlalifi wallaami ligayr اlcahd qaybta afraad baynu ka bilaabaynaa almufradu almufrad almucarafu bilalif wallaami ligayri اlcahdi siiqooyinka cumuumka waxa kaloo ka mida isimkii mufradka ahaa ee kelida sheegayey ee lagu macrifeeyey alif yalaam bimacnaa al lagu macrifeeyey ligayri اlcahdi xaalay ashaasi u sugnaatay cahdi waxaan ahayn ay u sugnaatay oo cahdiyo aynay ahayn waa tii istiqraaqyada ahayd waxay faa'iideyneysaa cumuum bay faa'iideyneysaa wakadaalik asha mawsuulada ahina waxay faa'iideyneysaa cumuum bay faa'iideyneysaa mil waalcasri waxaan ku dhaartay casarka ina alinsaana lafii khusrin ay ina kula alinsaani aadamiga dhammaantii lafii khusrin khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat kuwii rumeeyey mooyaane camalka wanaagsanna sameeyey yacnii afarta sife aayadda lagu sheegaayo kuwa kulansaday maahee intooda kale waxay ku sugan yihiin khasaare al alinsaana waa isim mufrada al baa la geliyey ashaasi waa istiqraaqiyo waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'iidaynaysaa marka waxay noqonaysaa insaanku inuu wada maanshaynayo oo wada gaadhayo aadami oo dhan inuu gaadhayo asha ana waxaa lagu bedeli karaa mawdiceeda macno ahaan yacnii kulli baa lagu bedeli karaa markaasaa macnuhu sax noqonaya inna kulla alinsaani la fii khusrin marka mar hadday kulli bedeli karto oo xaqiiqa ahaan loogu bedeli karo ashaasi waxay noqonaysaa istiqraaqiyay noqonaysaa cumuun bay faa'idaynaysa in asha cumuum looga jeedo oo al insaana cumuum laga tilmaamayo waxa caddaynaya istisnaa ka daba dhacay waxayna culammadu yidhaahdaan alistisnaa'u micyaaru alcumuum bay qaacide ahaan yidhaahdaan istinaagu waa miisaankii cumuumka weeye micyaar waa miisaan yani wasnan wa macnan xagga iyo macnahaba micyaar iyo miisaan waa isku wasni waana isku macne waxaa micyaarulcumuum loo yidhi shaygii istisne ma raaci karo haddaan markaa looga jeedin cumuum aan looga jeedin allaahuma ilaa acdaadda mooyaane oo cadadyada waa dhici kartaa istisna inuu ka daba dhaco laakiin cadadada laftooda waxay ugu jirtaa culammada markaa qaarkood cumuumkay ugu jirtaa markaa sidaas aawoodee qaacidadoo naqdi ku iman maayo oo alinsaana haddaan cumuum lagu markaa fasirin ila aladiina lagama reebi karo oo lagama istisnoon karo waa yaa aladiina waxay tilmaamaysaa jamac dee ta kalena mufrad bay ku dhici lahayd marka idan alinsaana waa in looga jeedaa cumuum looga jeedaa kula alinsaani lafii khusrin ila aladiina aamanu asuurata akmil suurata suuradda dhammaystir wakada almucarafu saasoo kaleu ahaaday kii la macrifeeyey bilidaafati idaafo lagu macrifeeyo mudaafu ilayhi baa loo idaafeeyey waa sida hadalka uu ilaahay yidhi wain tacuduu nicmaةa اllahi laa tuxsuuha wain tacudduu haddaad tirisaan bimacnaa istidhaahdaan tiriya nicmat allaahi nicmada ilaahay tiriya haddaa istidhaahdaan ay aradtum an tacudduu laa tuxsuuha koobi maysaan nicmato waa mufrad ha yeeshee mufrad ha ahaatee waxaa looga jeedaa cumuum baa looga jeedaa hal nicmo lagama tilmaamayo oo nicmo qura looma jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa cumuum nicam badan saas aawadeed baa loo yidhi laa tuxsuuha oo cumuumkaa xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay nicmataa waxaa loo idaafeeyey isim macrifo ah baa loo idaafeeyey nicmata haddii eh, yani macrifo loo idaafeeyo waxay faa'iideynaysaa cumuum bay faa'iideynaysa nicmatallaahi nicmooyinka ilaahay oo dhan bay ku dhici wa amaa binicmati rabbika faxadid nicmada rabbiga miyaa faxadid ka waran hal nicmo looma jeedo waa nicamka ilaahay oo dhan in lagu shukriyo ayaa looga jeedaa taxaduskina wuxuu noqonayaa nicmadii ilaahay oo la qiranaayo ayuu markaa noqonayaa laga shukrinaayo xadiis baa wuxuu ku soo arooray altaxadusu binicmat illaahi shukrun wa tarkuhaa kufrun nicmada ilaahay in laga warramaa waa shukri naq ka waranka nicmada ilaahay laga warramayo in layska daayo oo la qariyo malaa wuxuuba ahaaba lafdigu wakitmaanuhaa kufrun wa kitmaanuhaa qarinta la qariyo nicmada ilaahayna kufrun waxa weeye waa abaalkadar nicmadii ilaahay laga daray sheekh albaani xadiiskaa waa quweynayaa oo waxa uu tilmaamayaa inuu saxiix yahay waxaa kaloo tusaale ah, iyadoo la idaafeeyey isimka mufradkaa hadalku allah uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih hal amar looma jeedo yacnii awaamirtii oo dhan bay ku dhacaysa amar kasta oo ilaahay uu amray haddii damiirka loo celiyo ilaahay ama amar kasta uu rasuulku amray sala allahu alayh wasalam haddii damiirka loo celiyo rasuulkaoo la yidhaahdo amri rasuuli culamada qaarna amarka ilaahay bay u celiyaan damiirka u celiyaan oo yidhaahdaan can amri illaahi wejigii la doonaba ha lagu socdee amarkaasi wuxuu noqonayaa mid caama buu noqonayaa awaamirtii oo dhan buuna ku dhacaya nooca shanaad ee siiqooyinka cumuumka waxaa ka mida almuhanna almucarafu bial muhannihii isimkii labada sheegaayee lagu macrifeeyey al lagu macrifeey milu qowlihi salى اllahu alayh wasalam waa sida hadalkiisuu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam ida altaqa almuslimaani bisayfayhima hadday isla kulmaan almuslimaani laba muslimoo kastaa bisayfayhimaa labadoodoo seefooda ay iskula kulmaan yani iyagoo doonaya inay ku dagaalamaan faalqaatilu walmaqtuulu fi nnaar alxadiisa marka almuslimaani waxa la geliyey al baa la geliyey waxay faa'iidaynaysaa cumuum ayay marka isagaa faa'iideynaysa oo laba muslimoo kastuu xadiisku caam ku noqonaya fa innahu yacummu kulla muslimayni waxay caam ku tahay laba muslim oo kasta ayay caam ku tahay laba muslim oo kastoo islaaya baa xadiisku caam ku yahay wixii daliil ka reebo waa halkooda wixii kale waxaa loo istisxaabaya cumuumkaa loo istisxaabaya waxaa la mida xadiiskuu nebigu yihi salى اllahu عalيyه wasalam almutabaayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa yacni misaalka lagu dhigay oo keliya waa inaanad ku kaaftoomin kuwa la noocaa nusuusta meeshay kaaga soo baxdaba waa inaad ku baraarugtaa inay qaacidada soo guda geliso almutabaayicaani waxaa la geliyey yani almawsuula abaa la geliyey waayo almutabaayicaani waa sifo sariixa ah asha mawsuuladuna cumuum bay faa'iidaysaa lix maa siiqooyinka cumuumka waxaa ka mida maa baa ka mida wa maadu lima laa yacqilu wixii yani markaa wixii aan wax caqliyaynayn ama wax garanaynin ayuu u ayay u sugnaatay mihaaluhaa tusaalaheedu mawsuulatan xalay mawsuulo tahay oo ismi mawsuul ay tahay qowluhu tacaala waa hadalkiisuu allah uu yidhi maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaqa maa cindakum ay aladii istaqarra cindakum kii ku sugnaaday agtiinna yanfadu waa dhammaanayaa waa baabba'ayaa wamaa cinda allaahi baaqa ka ilaahay agtiisa ku sugnaadayna waa mid baaqiya oo hadhaaya marka labada mawdicba maa cindakum maada ku jirta iyo wamaa cinda allaahi maada ku jirta mid weliba cumuum bay faa'iidaynaysa waana ismi mawsuul wa mihaaluhaa tusaalaheeda maada la tusaalaynayo shardiyatan xalay shardiyo tahay qowluhu tacaalaa waa hadalkiisu allah oo yidhi wamaa tafcaluu wax kastaa samaysaan min khayrin oo khayra yaclamhu allah allah waa ogaanaya oo ilaahay kama qarsoomayso maadu waa shardiyo weeye inay shardiyo tahayna waa waadix waa taa markaa labada ficilba jasmisay oo reebtay waxay caam ku tahay wax kastoo la sameeyo oo khayra inuu ilaahay og yahay yanii aayaddu waxay sheegaysaa wax kastoo khayra oo la sameeyo inuu ilaahay og yahay wax walbana inuu og yahay khayr iyo shar yacni inuu og yahay iyo waxa dhici doona iyo waxa dhacay iyo waxaan dhicin cilmiga ilaahay inuu caam yahay oo adilo kaleoo caddaynaysaana waa jirtaa oo culammadu waxay yidhahaan yaclamu ma kaana wama yakunu wama laa yakunu low kaana kayfa yakuun allah wuxuu og yahay wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona iyo waxaan jirayn oo dhacaynini hadday jiri lahaayeen fardan wa taqdiiran siday noqon lahaayeen buu ilaahay ogyahay cilmiga ilaahay waa caam wallahu bikulli shayin caliim saas aawadeed cilmiga waxaa la yidhaahdaa waa acamu sifaati tacalluqan sifaadka ilaahay waa sifada ugu tacalluqa ballaadhan waayo waajibka iyo mumkinka iyo mustaxiilka intaba waa ku mawjuudka iyo macduumkana waa ku tacalluqdaa waajibka waxaa looga jeedaa ilaahay iyo sifaadkiis waa waajib اlwujuud baa la yidhaahdaa min baab اlإkhbaar baa loo yidhi asmaa ullahi اlxusnaha waajib اlwujuud kama mid aha marka ilaahay daatadiis iyo sifaatkiis iyo afcaashiisa cilmu u leeyaho waa og yahay mumkinkana waa ku tacalluqdaa mumkinku waa makhluuqaadka oo daatadooday mumkin u ahaayeen cilmiga ilaahay waa ku tacalluqaa oo makhluuqaadka iyo sifaadkooda iyo afcaashoodana wax ilaahay ka qarsooni ma jiro mustaxiilaadkana waa ku tacalluqdaa waxaan dhici karin ee mustaxiilka ah ilaahay cilmigiisu waa ku tacalluqaa low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata yani waxaa laynoo sheegay haddii ay jiri lahayd ma jiraysee aaliha kaloo xaqoo ilaahay weheliya hadday jiri lahaayeen siday umuuruhu noqon lahaayeen buu rabbi inoo sheegaya low kaana fiihima aalihat ila allahu lafasadata inay jiraanna aaliha kaloo xaqii waa mustaxiil ma dhici karto idan ladahaba kulu ilaahin bima khalaqa walaa calaa bacduhum calaa bacd wax mustaxiilaan dhacaynin ayaa hadday dhici lahayd siday noqon lahayd rabbi ka warramaya marka maada shardiyadaahi waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa toddoba man siiqa cumuumka waxaa ka mida man baa ka mida wa hiya mantu liman yacqilu cidda wax caqliyaynaysa ama garanaysa ayuu u sugnaaday cidda wax garanaysa ayay u sugnaatay yacqilu halka laga cabbiraayo waxay culammada qaarkood door bidaan in laga cabbiro liman yaclamu ciddi cilmi ku sifaysan maadana la yidhaahdo liman laa yaclamu waxaana loo jeedaa mid walba haaliban waa sida haalibka ah min hayri alghaalib mid waliba waa soo aroortay maada oo liman yaclamu loo isticmaalaayo maadii mawsuulada ahayd oo liman yaclamu loo isticmaalaayo iyo mantii mawsuulada ahayd oo loo isticmaalayo yacnii liman laa yaclamu marka mid waliba waa haalibka yaclamu maxaa loo doorbiday in yacqilu lagu bedelo waa dhacdaa mantan in ilaahay lagu ilaaqo ilaahayna cilmaa lagu sifeeyaa sifaadkiisa cilmaa ka mida ah. caqli in lagu sifeeyaa ma soo aroorin marka sifaadkuna waa tawqiifi oo nafyan wa isbaatan waxa la sugayo iyo waxa la nafyinayaba waa in daliil loo hayaa sife aan deliil loo haynin lamana sugo lamana nafiyo misaaluhaa mawsuulatan tusaalaheedu xaalay mawsuulo tahay mantu qowluhu tacaalaa wa hadalkiisu allah uu yidhi walaa tu'minuu ila liman tabica diinakum waxay yidhaahdeen qoladii yuhuudda ahayd walaa tu'minu ha rumayninoo bimacnaa ha u hoggaansamina ilaa liman tabica diinakum mid diintiinna raacay mooyaane mid kale ha u hoggaansamina aamana waxay ku gudubtaa ba'bay ku gudubtaa haddaba laam in lagu gudbiyona waa dhacdaa laam marka lagu gudbiyo culamada qaarkood waxay yidhaahdaan tadmiinku wuxuu ku sugan yahay xarafka oo laamka bimacna albaa'a ah. waa weji weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maye tadmiinku inuu caamilka ku sugan yahaa ka fiican in la yidhaahdo xarafka ku sugan yahay oo ficilka inuu ku sugan yahay ayaa ka fiican in la yidhaahdo xarafku ku sugan yahay marka aamana waxaa lagu fasirayaa in la tadmiininayo ficil laam ku gudba laamka inqaada ku gudubta inqaada lahu yanqaadu lahu marka walaa tu'minu yani ha rumaynina oo ha u hoggaansamina ay walaa tanqaadu ila liman tabica diinakum marka mantu waa mawsuulo ay liladii tabica diinakum marka waa caam wa misaaluhaa tusaalaheeda manta shardiyatan xaalay shardiyo tahay qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah u yidhi faman yacmal ku kastoo sameeyo midqaala daratin qudhaanjo wax la miisaana khayran oo khayra yaraa huwa arkaya waman yacmal midqaala daratin sharan yarah waa la mid marka mantu waa shardiyo waxay caam ku tahay mid kastoo sameeya insi ha noqdo ama jinni ha noqdo mid lab ha noqdo ama mid dhadig ha noqdo mid madow ha noqdo mid cas ha noqdo mid cad ha noqdo mid weyn ha noqdo mid yar ha noqdo wahaakada waa caam man tashabbaha biqawmin fawa minhum ku kastoo qolo isu ekaysiiyaa oo iska yeel yeelyeelaa iyagu ka mid yahay waa caam waxay faa'iideyneysaa cumuum bay faa'ideyneysaa mantaasina waxay noqonaysaa shardiya ayay noqonaysaa waxaa kaloo bannaan in waa mawsuula fa'dana waxaa loo geliyey jawaazan haddii la yidhaahdo waa shardiyana fa'da waxaa loo geliyey yani jawaabta wujuuban marka wuxuu inoo misaaliyey asmaau shardigii qaar ka mida iyo asmaau lmawsuulkii qaar ka mida laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdaan asmaau lmawsuulaat dhammaantood waxay faa'iideynayaan cumuum hadday alladii tahay hadday allatii tahay hadday waxa weeye markaa yani alladiina iyo marka alladayni iyo allataani iyo allaai iyo allati iyo kuwa la midkaa dhammaan asmaa waxay faa'iideynayaan cumuum bay faa'ideynayaan xuruuf lmawsuulaat mawsuulka xarfiga ahi cumuum ma faa'iideeyo culammada qaarkoodna itifaaq bay ku soo naqliyeen mawsuulka xarfiga ahi inaanu cumuum faa'iideyn laakiin asmaa ulmawsuulaat dhammaantood waxay faa'iideynayaan cumuum wa kadalika asmaa ushari dhammaantood waxay faa'iideynayaan cumuum isim shari meel kastaad ku aragto caamnimaa laga qaadanaya asmaa listifhaam istifaamka marka inkaari looga jeedo wuxuu faa'iidaynayaa cumuum ta sideedaad mata erayga mataa lizamaani lmubhami xaalay u sugnaatay zamaankii ama wakhtigii la qariyey ee la ibhaamiyey shardiyatan xaalay shardiyo tahay waxay faa'iidaynaysaa cumuum milu متى zurtanii mar kastaad isoo booqato akramtuka waan ku sharfayaa yani waxay ku caam tahay wakhti kasta oo ziyaaradu dhacdo ayay caam ku tahay sagaal ayna waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'iidaynaysaa oo siiqa cumuumkay ka mid tahay lilmakaani almubhami makaankii iyo wakhtigii la qariyey ee la ibhaamiyey xaal ayna ay u sugnaatay shardiyatan xaalay shardiyo tahay milu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisuu allah uu yidhi aynamaa takuunuu yudrikkum lmowt meel kastaa ku sugnaataan yudrikkum waxaa idin haleelayaa almowtu geerida idin haleelaysa marka aynadu waa shari waa shardiya marka ay shardiyada tahayna maa baa lagu daraa maa mu'akido oo tawkiida ama ziyaado ah kolba sida laga cabiro oo loo ziyaadiyey tawkiid ayaa lagu daraa wakada aynada istifhaamiyada ah waxay faa'iidaynaysaa yani markaa cumuum bay faa'idaynaysaa toban annakiratu fi siyaaqi الnafyi siyaqa cumuumka waxa kaloo ka mida nakirada ama isimka nakirada ah fi siyaaqi nafyi xaaluu ku sugan yahay hadal la nafyinaayo dhexdii ku dhex sugan yahay wa takunu waxay noqotaa nakirada siyaaqu nafyi dhacday nasan fi lcumuum mid cumuumka nas ku abay noqotaa wa daahiratan fiih mid daahir ku ana waa noqotaa yani waxaa loo jeedaa marna waxay noqotaa mid nas ku ah marna waxay noqotaa mid daahir ku ah isla mar keliya lagama tilmaamaye xaalado kala duwan bay marna naska noqonaysaa marna daahir ka noqonaysa nasiyaة الnakirati fi lcumuumi wa duhuuruha fiih mashaayikhdu baab gaaray u gaar yeeleen oo ay kaga sii hadlayaan nakirada siyaaqunafyi dhacday nasiyatu nakirati nakiradu nasnimada ay ku naskatee ku caddahay fi lcumuumi caamnimada wa duhuuruhaa fiihiyo inay daahir ku tahay oo cumuumka u haalib yahay halkan baa lagaga hadlayaa oo lagu baxsinaya takuunu way noqotaa annakiratu nakiradu fii siyaaqi nafyi hadal la nafiyey taxyi ama dhexdii xaalay ku sugan tahay nasan mid nas ku ahoo ku cad bay noqotaa sariixan fi lcumuum cumuumkana sariix ku ah aan macno kale aqbali karin caamnimo waxaan ahayn maba aqbali karto fi lxaalaati alaatiya xaaladaha imanaya ayay cumuumkii nas ku tahay oo ku caddahay kow idaa buniyat maca waa marka la bineeyo nakiradii macallaa laa laa la jirkeeda la bineeyo cumuumkii waxay ku noqotaa nas bay ku noqotaa waa ku caddahay naxwu laa ilaaha ila allaahu ay laa macbuuda xaqun ila allaahu mid la caabuda xaq ma aha allah mooyaane allahoo keliya in la caabudaa xaqah hayrkii in la caabudaa waa baail marka laa ilaaha waxay caam ku tahay uluuhiyada xaqa in laga nafinaayo yani ciddii ilaahay ka soo hadhay oo dhan ila allaahuna uluuhiyada xaqa allahoo quraa loo sugaya nakiradii waa ilaah waa la bineeyey mabniyay noqota xaalka caynkaas waana manfiyo waana mabniyo waxay noqotay inay cumuumkii ku caddahay nas bay ku tahay waxaa loo jeedaa macno aan cumuum ahayn maba aqbali karto waa ku caddahay laa taxtamilu hayra alcumuum laa rajula fi اdaari ninba kuma sugna guriga wax nin la yidhaahdaaba kuma sugna ama ha bataan ama ha yaraadaan laa rajula fi اdaari waa idaa buniyat maca la laa salaata bixadrati الطacaam laa salaata wa idaa buniyat maca laa iimaana liman laa amaanata lah wa idaa buniyat maca cumuumkii waxay ku tahay nas bay ku too ku caddaa haddaba maxaa loo bineeyo laa ilaaha loo yidhi culamada naxwada qaarkood waxay yidhaahdeen asalkeedu wuxuu ahaa laa min ilaahin bay ahayd markaasaa mintii la xadfay cumuumka siday naska ugu noqotay waa sidaasoo ha waxaan u jeedaa cumuumka maxay nas ugu noqotay jawaabteedu waxay tahay cumuumka waxay nas ugu noqotay bacdi nuxaadda ka midii waxay yidhaahdeen yacni min ayaa markaa ku jirtay markaasaa mintii la xadfay mintii markii la xadfayna waa la bineeyey halkaasaa laga soo qaatay inay cumuumkii nas ku tahay oo waxay la mid tahay laa min ilaahin ila allaahu saasay la mid tahay nuxaadda qaarkood saasay mareen nasnimada cumuumka ay naska ku tahay inay halkaa ka timi asalkeedaa saasa bay yidhahdeen ibnu mucطi waa ka odhanaya alfiyadiisa wاlaslu laa min wazarin ثuma xudif wayuxdafu اlkhabaru fii laa id curif asalku waxa weeye laa min wazarin laa wazara laa min wazarin baa asal ku ahaa uma xudif markaasaa mintii la xadfay marka nasnimada cumuumka ama istiqraaqnimada meeshay ka faa'iidaysatay waa taas bacdi kale waxay leeyihiin markaa taas markaa asalkeedu ma aha ee tarkiiba hamsata casharuun baa laysi saaray nasnimada cumuumkana marka isagaa min inay markaa muqadaro ahayd ama asalkeedu ahaa maaha sidaa damba inay qaarkood u badiyaan calaa kulli xaal tay doontaba ha noqoto dariiqada lagu helaye xukumku wuxuu yahay ay culammada agtooda muqararka ka ah nuxaad iyo usuuliyiinba nakirada markay manfiye tahay idaa buniyat maca allah inay cumuumka nas sariixa ku tahay oo waxaan cumuum ahayn aynay aqbali karin saas aawadeed laa rajula fi daar marka la yidhaahdo lagama daba keeni karo bal rajulaani lagama daba keeni karo waayo wuxuu noqonayaa kalaam mutanaaqid ah oo isburinayuu noqonaya laakiin marka la nafiyo ee aan la binaynin bal rajulaani waa laga daba keeni karaa sida laa rajulu fi اdaari bal rajulaani laa rajulu laadi alcaamilaة camala laysa bal rajulaani waa laga daba keeni karaa taasi waa suuro idaa buniyat maca la ta labaad idaa zidad qablaha min waa marka la ziyaadiyo nakirada ka hor ayaa min la ziyaadiyey waxay markaana noqonaysaa inay cumuumkii nas ku tahay minta waxaa loo ziyaadiyey litansiis اlcumuum ama bicibaara ukhra lita'kiid اlcumuum cumuumkii inay sii adkayso ama inay nasgarayso oo nas ka yeesho ayaa loo ziyaadiyey wa tuzaadu waa la ziyaadiyaa min min baa la siyaadiyaa wa biqasdi lafdiha qablaha nakirada la nafyinaayo horteed baa la ziyaadiyaa fii alaaثati mawaadica saddex meelood baa qiyaasan loo siyaadiyaa o alif qablalfaacili faacilka ka hor waa la ziyaadiyaa milu litundira qawma ma ataahum min nadiiri min qablik si aad ugu digto qawman dad aad ugu digto dadkaasoo maa ataahum aanu u iman min nadiirin mid u diga aanu u iman min qablika adiga hortaa mid u diga anuu iman marka nadiir waa faacilkii ataa dabeedna min baa lagu jaray mintaasi mintaasi waa maziida litawkiid tawkiid اlcumuum ama tansiis اlcumuum ayaa loo ziyaadiyey haddaan minta la gelin lahayn waa la rafcin lahaa marka cumuumkii nas bay ku tahay ayu nadiir baa soo gelaya b qabla almafcuuli mafcuulka ka horna waa la ziyaadiyaa mislu qowlihi tacaala wma arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ila ana faacbuduun wamaa arsalnaa maanu soo dirin min qablika adiga hortaa min rasuulin rasuul maanu soo dirin ilaa nuuxii ilayhi inaanu waxyoonno mooyaane annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun xoogaa nuskhada waxaa ku dhacday aayadda in markaa min rasuulin ilaa intaa in lagu joojiyo mana in halkaa in lagu joojiyo oo istinaagu yadaanu la soconin in waxa weeye marka intaa in lagu kaaftoma ma fiicnayn marka min rasuulin rasuul waa mafcuulu bihi waa kii la soo dirayey irsaalku ku dhacaayey haddaba min baa la geliyey mintaa waxa loo geliyey si ay cumuumkii nas ugu noqoto jiim qabla lmubtada'i mubtadaha ka horna waa la ziyaadiya mithlu qowlihi tacaala wamaa min ilaahin mid la caabudaa ma ahaan xaqun xaq ma ahaan ilaa ilaahun waaxidun ilaah keliya mooyaane bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan mubtadiya khabar bay iska tahay marka waxay noqonaysaa taqdiir kale inaan waxba u baahnayn laakiin culammada markaa mucribiinta qaarkood waxay maraan in waxa weeye laa ilaaha ila allahu siday ugu baahan tahay taqdiir khabar inay tanna u baahanayso xaashiyada jamalkuna fi tafsiir suurati aali cimraan mowdic kamida ayuu ku sheegaa laba waji inay ku sugan yihiin siyaaqan oo kale oo in khabar la qadarayo taqdiir khabar u baahantahay tahay sida laa ilaha ila allah ugu baahan walow isagu fi lwujuudi ba ha qadariye iyo in la yidhaahdo taqdiir khabar kale uma baahna mowdic suuratu aali cimraan ka mid a ayaa xaashiyada jamalku ku sheegaa labada ecraabood meelo kalena sida kale wuxuu iska maraa un weji keliya waxaynu u jeednaa ilaah erayga ah waa mubtade waxaanu yahay min baa la geliyey mintaa waxaa loo geliyey waa litansiisi alcumuum si ay cumuumka nas ugu noqoto marka macbuud kasta oo la caabudo ayay ku dhacaysaa marka mid la caabudaaba ma jiro xaq lagu caabudaa allah mooyaane allah oo qura xaq lagu caabudo saddex saddexdaa qaybood uu inoo kala saaray dhammaanteed waxay tahay idaa ziidad qablaha min markaa noocii labaad banay taasi ahayd xaaladda kale ee saddexaad ee nakirada siyaaqu nafyigu cumuumka ay naska ku tahay waxa weeye annakiratu lmulaazimatu linafyi waa nakirada laasimta nafyiga oo diidmo keliyay laasimtaa isbaat loomaba isticmaalo milu dayaarin waa sida erayga dayaar oo kale dayaar waa bimacnaa saakinu daar waa ruux markaa meel dega ama daar dega kama fii qowlihi tacaala can nuux لا tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahayow ha kaga tegin cala alardi arlada korkeeda min alkaafiriina xaalay gaalada ka mid yihiin dayaaran ruux qura oo guri dega ha kaga tegin yacni midh ha ka riibin erayga dayaar siyaaqulisbaat looma isticmaalo oo bihaa baa ku waxay noqonaysaa inay cumuumkii nas ku tahay waayo nafyi bay laazimtaa innaga qudheenna af soomaaliga dee waa jiraan erayo nafyiga laasimo aan isbaat loo isticmaalin sanku neefle ma joogo ya meeshaa sanku neeflaa jooga lama odhan karo waa laguu qoslaya haddaad ku hadasho sababtu waxay tahay sanku neefle marka la sheegayo isbaat looma isticmaalo nafyi baa loo isticmaala erayada nafyiga laazima carabi ahaan ilaa soddon kelmadood bay gaadhsiiyeen waxaa ka mida cariib baa ka mida saafir baa ka mida saaqin baa ka mida raaqin baa ka mida axad oo insaan looga jeedaa ka mida waxaa ka mida duuri baa ka mida tuuri baa ka mida kelimaad markaa soddon gaadhaya ama dhowr iyo soddona bay soo arooriyeen qaarkoodna ba way ku tirin jireen laakiin waxay u badan tahay waxyaale isticmaalkeedu yar yahay saasay u badantahay axadku ilaaqa ma aha waa marka insaan looga jeedo ee eh, haddaan insaan looga jeedin siyaaqulisbaat in lagu isticmaalaa waa bannaanta qul huwa allaahu axad laakiin axad oo insaan looga jeedaa nafyay laasimtaa bay yidhahdeen aayadda uu soo arooriyey laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara waa duco laada ku jirtaana waa ducaa'iya marka baabka nafyiga marka laga hadlayo waxa isku mida nakiradii hadday siyaaqu nafyi dhacday iyo hadday siyaaqu nahyi dhacday yani waxa wey waa isku mid siyaaqu nafyi ama siyaaqu nahyi waa bimacna oo macno nafyi bay iska leedahay markaa nahyiga laftiisu ama nafyiga ayuu shabbahaa saas aawadeed waa la xukum markaa laadii ducaa'iyad ahaydna saa si la eg buu u soo arooriyey oo halkan u keena wa takuunu waxay noqotaa nakiradii siyaaqu nafyi dhacday daahiratan mid cumuumkii ku daahir ah yani markaa haalib baa cumuumkii u yahay laa nasan mid cumuumkii nas ku a ah ma aha fii maa cadaa daalika suwarka ama xaaladaha la soo sheegay wixii ka soo hadhay kanakirati alcaamilati fiiha laa camala laysa waa sida nakiradii ay ku camal fashay laa camalka laysay ku camal fashay cumuumkii waxay ku noqonaysaa daahir milu qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo laa rajulun fi daar laa rajulun nin ma ahaan fi daari mid daarta ku sugan maaha marka kuma gaar aha nakirada laa ay ku camal fashay camaluleysoo keliya kuma gaar ahaa nooca ay daahirka ku tahay ee waa tusaale kani kan nakirati waa ka ku yidhi ee nakiradii kale ee siyaaqu nafyi dhacday ee aan saddexdaas suuro ahayn mawdicay doontaba ha dhacdo waxaa lagu nafyinayaa laa ha noqdo ama maa ha noqdo yani farqi ma kale leh haddaad tidhaahdo maa jaa'anaa rajulun nooma iman nin waa noocii cumuumka daahirka ku ahaa siibaweyhi laftiisuna saasuu u sheega oo looga soo naqliyey oo wuxuu yidhi farqi wuxuu u dhaxeeyaa maa jaaana rajulun iyo maa jaaana min rajulin siibaweyhi baa odhanaya maa jaaana min rajulin marka la yidhaahdo cumuumka nas bay ku tahay buu yidhi oo waa idaa ziidad qablaha min hamoodin oo keliya markay ilaa ka hor dhacda inay tahay maa jaaana min rajulin sibaweyhi wuxuu idhi cumuumka nas bay ku tahay laakiin maa jaa'anaa rajulun marka la yidhaahdo cumuumkii nas kuma aha bal rajulaani baa la odhan karaa buuhi oo laga daba keeni karaa marka annakiratu alcaamilatu fiiha camala laysa xukunku kuma gaar aha waa ka guda ballaadhan yahay waa nakiro kasta oo la nafiyey saddexdaa suurana aan ahayn waxay noqonaysaa inay cumuumkii daahir ku tahay saasay noqonaysa tacaza falaa shayun cala alardi baaqiya tacaza warniyow isi sabirsii falaa shayun cala alardi baaqiyan shayba arlada korkeeda ku hadhi maayo bacdibaa waxay ilaaqaan markay kala saarayaan laa rajula iyo laa rajulun marka nakirada marka waxa wey la binaynaayo ama la tarkiibinayo maca laa tarkiiba hamsata cashara iyo waxay kala saaraan laada camal falaysa camaluleysa markaasay midna waxay yidhaahdeen linafyi lwaxda midna waxay yidhahdeen waa linafyi اljinsi markaasaa waxaa loo qaatay kutubaha qaarkoodna ay qorayaan yacni laada camal falaysa camalu camaluleysa in midhka lagu nafyo qaar baa iطlaaqay linafyi lwaxday u sugnaata laakiin iطlaaqa noocaasi sax maaha siday culamada qaarkood baraarujiyeen ee waxay tahay cumuum way ku tusin kartaa waana sida u haalibka ah waxde in lagu nafyana way dhacdaa haalibse uma aha shawaahiddeedana waxaa ka mida iyadaan waxde lagu nafyinayn ay laaduna tahay caamil camalan laysa tacaza falaa shayun cala alardi baaqiyan taasaa tusaalaheeda ka mida oo falaa shayءun ma aha linafyi اlwaxdati waa linafyi اlcumuum waa linafyi yani marka aljinsi cumuum bay faa'iidaynaysaa jinsigaa lagu nafyinayaa ظaahiran laa nasan yani noocaas weeye waxay yidhaahdaan nuxaadda qaarkood